الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك soo wareega u yeera ninka la yidhaahdo haa baarik calaa sayidina wa xabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim tub calayna yaa mowlaana inaka anta atawaabu araxiim waa darsigeeni lix iyo tobanaad ee kitaabkeeni zubadka waxaan ka bilaabaynaa xukmu ljabiirati wamaa yatacallaqu biha min masaa'ila qaala naadim raximah llah yamsaxu duu jabiiratin bilmaai ma tayamumin walam yucidhu in wadaac calaa dahaaratin walakin man calaa cadwi tayamumin lusuuqan jacala وجنوبا خير وأن يقدم الغسل, الغسل أو يقدم التيمم وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كملا waayahay sheikhu raximahullah wuxuu ka soo hadlay baabu tayamum buu soo jiray ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaree wuxuu ka bilaabayaa sheikhu maantay jabiirada kabniinka qofkii kabnaa marka uu isdaahirinayo xukunkiisu muxuu noqonayaa aljabiira baa la yidhaahdaa jabiira waa wixii adag oo qofka lagu xiro si loo kabo ama alwaax ha noqoto ama jeesta ha noqoto ama wixii la halmaala wuxuu hadday faashadii waxaa yihiin lusuuq dhahaa lusuuq saasuu u kala saaray marka labadaba isku xukun bay qaadanayaan shiikhuu wuxuu yidhi raximahullah yamsaxu wuu masaxayaa duu jabiiratin kabniinka kii u saaxiibka ahaa bilmaa'i biyo ayuu ku masaxayaa kabkii maca tayamumin booraysi la jirkiibuu masaxaya walam yucid mana soo celinaya hu tahaaradii ku baxday in wadaca hadduu kabayga ku saaray calaa tahaaratin daahirnimo korkeed walaakin hase yeeshee man midka jacala yeelay lusuuqan haa ah. faashado iyo ma garanaysaa kabay waa kabayga jilicsanaaye faashado yeelay calaa cudwi tayamumin booraysi xubinkii tushiisa yeelay hee yuciidu wujuuban baa gashanaysaa yuciidu wujuuban wuu soo celinayaa si waajiba wa junuban wa khayir usoo qadaro wakhayir ikhtiyaar geli junuban kii janaabada qabay khayirhu ikhtiyaar geli oo maxaa ku ikhtiyaar gelinaysaa kala dooransii an yuqadima inuu hormariyo alqosla qubeyskii amase yuqadima uu hormariyo atayamuma booraysigii walyatayamam ha u booraysta muxdithun kii weesadu ka jabtay id ghasalaa ay xiina ghasalaa markuu dhaqahayo caliilahu xubintii xanuunaysay tuma kadibna kamalaa uu ku dhammaystiraa huwa isagoo alwuduuca weesada uu ku dhammaystiraa afartan beyd axkaam iyo masaa'il dhowra ayuu shiiku kaga hadlay masalada koowaad wuxuu kuu sheegay yamsaxu wuu masaxayaa duu jabiiratin kamniinka kii u saaxiibka ahaa yah kamniinka kii u saaxiibka ahaa wuu masaxayaa bilmaa'i buu ku masaxayaa kamniinkii wuu biyo ku masaxayaa marka uu kamniinka biyo ku masaxayana maca tayamumin booraysi la jirankiina wuu masaxayaa weye biyihii kabaygii walam yucidhu mana soo celinayo in wadaca calaa tahaaratin hadduu tahaaro kabayga ku saaray meesha isagoo dahaaro qaba masalada waxa weeye qof baa jabay ama howlo ku dhacday lugtaas meeshii laga waseysanayey ayaa ama dee haddii qubeys wuxuu waajibinay jirkiisi meel ka mid ah ayaa nabar ka gaaray ama lugtii kasoo qaada lugtii meesha laga weysanayay maxaa ka gaaray nawar baa ka gaaray dhaawac waa jabtay waa la duubayba intii weysada ayaa qayb ka mida ah la duubay warkaama ku dhacay duubiddaa horta maxaa la dhahaa haddii kabid adig ay tahayna jabiiraa la dhahayaa haddii faashida lagu duubin maxaa weeye lusuuq taa horta waa masalo shiikhu wuxuu ku yidhi lusuuqa ah ama jabiiradaas horta biyaa lagu masaxayaa iyada kow ma tahay waa koo biyaha markaa masaxaysidna tayamumna meeshii wuu jiraa waa labo labada haddii lagu sheegay wax kale oo jiraa wax kalo baa jira oo shiikhu uusan sheeginoo aawd inaad iska fahamtii la rabo lugtina in lamada duubina meesha caafimaadka qabtayna in hee in in la dhaqo ayaa meesha ku dhacay lugtii intii canqowga ilaa iyo faraha inta udhexaysay baa la koobay waa waxaa la saaray kabniin tusaale ahaan maxaa bannaan farihii canqawgii qaybtiisa hoose canqawgii sooma bannaan intaas o dhan intaas asaxiix baa la dhahaa koow shiikhu marka wuxuu ku yidhi kaba kabaygu saaran yahay horta waa la masaxaya waa loo booreysanayaa maxaa kaloo meesha ka maqan intii banaanayd oo kabayga iyo magaranaysa soo saarnayn maxaa la sameynaya idana waa la dhaqayaa warkaama ku dhacay maxaa meesha imaanaya markaa saddex masalo kow almasxu cala aljabiira labo atayamumu saddex haslu saxiixi waxaa la dhaho ghaslus saxiixi warkaama ku dhacay yah gacantii qofkuu ka jabay soo maa muxuu samaynayaa buu ku yidhi kow kabaygii meesha saaraa korkiisa in la masaxo waa almasxu cala aljabiira kow in la booraysana waa tayamum waa labo intii gacanta bannaanayd inta haddii laga faashadeeyey xaggama dhaano xaggama dhaanaa intaana maxaa loo yaqaanaa ghaslu saxiixi shiikhu marka ghaslu saxiix kuma sheegin maxaa inaa iska fahamta adigu de wixii banaan waa dhaqanaysaa biya ku dhaqanaysaa meeshii jabnayd oo la kabayna labadii xukun oo ku tacalluqa buu kuu sheega oo ah in in in korka biyo lagaga masaxo iyo in la booraysto intii banaanaydna maxau kuu daayey adigu kuu daayay inaad fahamtaan lagaa rabaa adigu oo ah intii banaaneed inaad dhaqdo inaad ka tegi maysid intii banaa waa dhaqaysaa sheikh marka wuxuu intaas israacinaysaa kow masxu aljabiira labo tayamumkii saddex iyo qasbu saxiixi uu ka tegey intaa waa istaacinaysaa goorma intaas kuu gudaysaa walamiyu intaa markuu israaciyo oo weysadiina u dhammeeyo tusaale ahaan yaah walam yucidhu soo celin mayo soo celin mayo wuxuu ku tukado ama weysadaas iyo wixii wax shaqadaa uu qabtay soo celin mayo in wadaca calaa dahaaratin hadduu markii faashada la saarayay meesha yaah yaah markii faashadda lagu xirayey ama kabayga lagu xirayay meesha hadduu dahaaro qabay oo asagoo dahaaro qaba lagu xiray shardigaasuu ku xiray marka masaladan jabiiradu waaya intaa horta waa inaa somaa intaa haddaan ku sharxay xagee ku joogtaa in wadaca calaa dahaaratin bay ku joogtaa qofkii gacanta jabtay ama lugtii jabtay oo la kabay maxaa laga rabaa intii caafimaadka qabay inuu dhaqo meeshii ma garanaysaa cadhiilka ahayd oo xanuunsanaydna inuu dusheeda masaxo booraysto intaasoo dhan yaa iska leh kii markii meeshii la kebayay dahaaro qabay oo meeshii oo la kebayay hee kabidii ka hor isagoo dahaaro qaba la saaray kabayga warka ma ku dhacay walaakiin hase yeeshee man midka jacala yeelay huwa isagu dee lusuuqan yeelay oo mafcuulkii soo hormaray lusuuqan yeelay faashado iyo kamniin saaray calaa cudwin calaa cudwi tayamumin booraysiga xubinkiisii saaray kaasi yuciidu wujuuban baa ku jidha isaguu soo celinayaa wuxuu ku tukaday warkaama ku dhacay wuxuu ku yidhi shiikhu acdaau timimin baa jira acdaa waa kuwe acdaau timimin waa gacmaha iyo wejiga shiikhu marka wuxuu ku yidhi haddii qof hadduu jiro buu yidhi qof acdaadii tayamumka uu kabay ka saaran yahay yah ama faashada ku xidhay asagu yuciidu wujuuban asagu ilaa ilaa wuu soo celinayaa salaadii wey uu ku tukaday warama ku dhacay ama dahaaraha loo saaro gacanta dahaaraha loogu saaro ama yaan loogu saarin ama ha u boorayso ama yuusan u booraysan ama dusheeda ha masaxo ama yuusan masixin fi nihaaya maxaa la rabaa wuu soo celinaya xagga marka jabiirada qofka naga qabta qofka jabiirada ah oo kamniinku saaran yahay laba meelood inuu kamniinku saaran yahay laba u qaybeena inuu kabnuhu ka saaran yahay xubnihii laga booraysan jiray mid ka mid ah kow soo iyo inuu kabnihin ku saaran yahay xubnihii booraysiga xubno aan ahayn xubnihii booreysiga wejigii iyo gacmihii inuu ka saaran yahay kabaygu ama faashaduu kaga xiran yihiin amase meel aan labadaas ahayn inay kaga xiran yihiin labadaas u qayb horta haddii xubnihii boorays anagu kitaabkaa sharxaynaa madhabkasuyaa sharxaya warka waa ku dhacay soomaa inaad si fican ku fahamsiiyaan rabaa haddii marka booraysiga meelihii laga booraysanayey oo gacmihii iyo wejigii ahayd haddii kabaygu ka saaran yahay qofka shiikhu qaacidu ku siiye muxuu ku yidhi man calaa cudwi tayamumin lusuuqan jacala yuciidu wujuuban baa ku jidha qofkii meelihii laga booraysanayay kabay saara hee wuxuu tukado dahaaradaa uu dahaaro qaato wuxuu ku tukadayo booreska kee noqotaba wejigii baa boores ka saaran yahay soo ma ama buu boore ka saaran yahay suu u dahaaro qaataba wuxuu ku tukaday wuu soo celinayaa taa harta hakaa iska dhig warkaama ku dhacay haye maxaa kuu soo haray maxaa kuu soo haray maxaa kuu soo haray kabaygii hadduu saaran yahay meel aan meelihii booraysiga ahayn ogtuu saaran yahay oo kaleeto markaama ku dhacay yah yaa wixii la halmaalay ama booyaduu ka saaran yahay diquba isku waajibay dee tusaale ahaan yaa wixii la halmaalay qofkaas baa la kala gurayaa marka qofkaas saddex xaalo markii loo qeybiya xaalad ka mida ah xukunkeeda buu shiikhuna siiyey oo muxuu ku yidhi walam yucidhu in wadaca calaa tahaaratin maxaan leenaha marka qofkii kamniinka meel aan meeshii boorasi ahayn laga saaray saddex midkood weeye markay kabayga lagu xirayey intii qofka xanuunaysay keliya in la saaray kabayga bes lugtii intii xanuunaysa keliya kabayga la saaray wax kale looguma darin xaggana looma dhaafin xaggana looma dhaafin waxaa loo yaqaanaa qadra alcilla muxuu saaray qofkaasi kabaygii qadral cilla intii xanuunaysay baa kaba igala saaray bis kaasi laynka hadda aan sheegayna marka uu maro marka uu weesadii soo bilaabo lugtii intii xanuunaysay kabayga la saaray markuu marayo hadduu kabaygii kor kama soxo hadduu eeba kurna booraysto kadibna lugtii intii dhaqneed uu dhaqo intii caafimaad qabto u dhaqo laa yuciidu ma soo celinaya asagoo hore u soconaya waa goormo qoftaasi qadral cilla weeye taas xaggaa iska dhig waaya maxaa ku haray haddii qofkani intii xanuunku ka qabay ama intii dhaawacu ahaa in ka baxsan oo aan loo baahnayn kabaygii la gaarsiiyey intaasaaba xanuunaysay tusaale ahaan ilaahay halkaasaa la soo xiray qadr alcillasa kama badna yah waxay la xukuntaa iyaduna yuciidu wuu soo celinayaa dahaaradaas wuu soo celinayaa wuxuu ku tukado warkama ku dhacay ayib magaca baan leedaha idiin sheegi doonaa xaalad saddexaad baa jira waatuu xaaladda shirku ka hadlayo oo xaaladee eh? qofkii dhaawicii meesha ku yaalay markii la kabayey kabaygii waxaa la gaarsiiyey qadra alistimsaak waxay u yaqaaneen culummadu qadra al istimsaak dhaawicii marka xagan ku yaallo meel kabaygu qabsan karo oo kabaygu inuu qabsaday kii loogu talagalay yah oo baahida xaggaa loo gaarsiiyey waxa weeye kabaygu inuu qabsado istimsaak baan lahaa tusaale ahaan intaa in la eg baa qofkii dhaawicu ka yaala soo maaha jirkiis xoogaaba xaggan laga durka xagganna xoogaabaa laga durkay waxa saa loo yeelana waxa weeye inkabaygu hee meesha xajiyo qadra alistimsaak baa la dhahaa xaaladaasu shiikhu ka hadlay xaaladuu ka hadlay shiikhu wataa muxuu ku yidhi kaa qadral istimsaaka la kabay yah hadduu booray hadduu weysay intii caafimaadka tuu soo dhaqo meeshii kabaygu saarnaana hee uu masaxo kadibna booraysto qofkaasi lam yucid soo celin mayo hu arrinkaas tahaaradii wixii ku baxay oo cibaadaha soo celin mayo muxuu ku xiga markaas in wadaca calaa tahaaratin hadduu tahaara markaa lagu saaray intaa warkaama ku dhacay ayib ayib intaabamaxaa tasoo hayna qadra alcilla isagu mushkilo maleh haddii tayamumkii la yimaado masaxiina la yimaado inta ka dhaqo maxaan leenahay hore u soconata sooma lasoo celi mayo qadral istimsaaq maxaan idhi inta hadda sheegaynay intii baahidu keentay keliya laga daboolay iyo intuu xajisan lahaa soo maah markaas maxaan leenahay hadduu weysaysto inti una inta intaa ma garanaysaa dhaawiciina u booreysto haye saddex maxaa weeye masxigiina ula yimaado qofkaas soo celimayo mayo waa hadduu markii hore dahaaro loogu xiray warkaa ma ku dhacay taasna masalo maxaa labadaa ka sareeya hadduu qofkii kabarigii la gaarsiiyo qadran zaa'idan cala alistimsaak meeshii eh, kabarigu xajisan lahaa in ka badan haddii la gaarsiiyo maxaa isaga nidhi soo celinayaa isagu yuciiduu celinaya warkaa ku dhacay marka xukunka shiikhu noo keenay oo ah qadra eh, cala in wadaca calaa dahaara yaa ku soo iyo kusoo aroortay wuxuu kusoo aroortay qadral istimsaak kii la saaray warkaama ku dhacay maxaa meesha ka baxay qadral cilla kii la saaray isagu waa mabaabi awlaa isagu dahaaro macatayn hore usoo samaysa lagama baahna maxaa yeelay waa inuu markaas eh, hadduu booreysto weeseysto meeshana masoxaa ka dhantaa warkaama ku dhacay laba haye qadra zaad calaa istimsaak hadduu la yimaadayna yuciidu wuu soo celinayaa haddii kabaygu kagaba yaalba ka waran wejigii iyo gacmihii kabayan hadduu kaga yaal yuciidu mutlaqan asaguu way soo celinayaa si madhabku noo sheegay sidaas wey warkaa ma ku dhacay warkaa may fahamseen horta marka hore qofka maxaa u qaybinaysaa kabaygu waxbay kaaga yaalba alleeah meeshii booraysiga mise mise mise meel kale hadduu meeshii booraysiga kaga yaal sheeg soo celi warkaa ma ku dhacay haddii meeshii booreysiga la booreysan meel ahan uu kaga yaalana saddexdaasa u qaybinaysaa kabayguma intii xanuunsanayd keliya baa la saaray mise intii waxajisan lahaana waa loogu daray mise in ka badan baa la saaray saddexdaasa u qaybinaysaa hadduu intii qadar cilla ee tahay laa yuciid hadduu ah laynka uu maro weesadii iyo masxigii iyo tayamumkii qadral ii sheeg qadral istimsaak hadday tahayna laa yuciidu hadduu markii hore loo soo dahaaro qaaday soo maa saa soo maa arrinka saddexaad maxaa weeye zaa'id hadday tahayna yuciidu warkama ku dhacay yaa ayib tayammumku wuxuu imaanayaa fiiri qaacidaha qoro atayamumu badalu ghasli alcaliili sideedaba booraysigu xagee bedel ka yahay meeshii xanuunsanayd oo biyuhu kari waayeen yaah ayuu tayamumku beddel oga yahay taa markaasoo wardha maa marka ma fahamta horta atayamum hee badalu ghaslilcaliili meeshii xanuunsanayd oo xanuunka magaranaysa darteed loo daboolay maadaama biyo aysan gaari biyo u gaari waayey maxaa la samaynayaa tayamumkaasa beddel u noqonaya kow masxigna iyuu bedel ka yahay waalmasxu badelun min gasli maa taxta atraafihi min asaxiix qasliga masxigan wuxuu bedel ka yahay somaaliya idin kugu sheegay hadaa rabtaane wuxuu bedel ka yahay intii caafimaadka qabtay oo kabaygu koray de so in caafimaadka soo ma jirin kabaygu koray oo qadal istimsaag aa u bixin soo ma jirin intaasuu bedel ka yahay masaxu warkaama ku marka xagga maxaa ka soo baxay su-aashii ahayd in tayamumku khasaba maxay muxuu noqday khasab maxaa inta xanuunsanayd si kaloo lagu lagu daahiriyaa hee ma jirno sidaa daraaddeed waa in hee loo booreystaa marka booreyskii khasab buu noqday intii caafimaadka qabtay oo kabaygu korayna maxaan leenahay masxigii aad dusha ka masaxday ayaa maxay noqonaysaa ayaa bedel u noqonaysa masrax markuu bedel u yahay inta caafimaadka qabtay oo kabigu qariyey tayamumkana wuxuu bedel u yahay qasra meeshii caliilka ahayd inta caafimaadka qabtayna waa dhaqday soo maa inta caafimaadka qabtayna hee waa dhaqday markaas wakaa yamsaxu wuu duu jabiiratin inaad fahamteen baa u malaynayaa yamsaxu wuu duu jabiiratin kii kabida u saaxiibka ahaa bilmaa'i buu ku masaxayaa mac tayamumin tayamum la jirinkii maaguu masaxayaana qadral istimsaagiibuu bdbuu bedel u noqonayaa masaxigaas macaa tayamum iyo bedel u noqonaysaa qaslal caliili bedel u noqonaysaa wakaa walam yucidhu mana soo celinayo in wadaca hadduu kabayga ku saaray meesha calaa tahaaratin dahaara dusheed haduu asagoo dahaaro qaba saaray xaga maxaa soo bataa asagoo dahaaro qaba uusan kabayga loo bobsiiyo aan la saarin maxaan leenaha soo celi ha saas ayuu madhabku tilmaamay culimmaduna leenkaas ayay mareen walaakiin haseeshe man midka calaa cudwi tayamumin lusuuqan jacala ay jacala yeelay lusuuqan kabnin yeelay calaa cudwi tayamumin yeelay hee hee yuciidu soo celinayaa isagu jawaabtii wataa mantaas waa waa ismu shardi waaya su-aal baa imaanaysa marka su-aal may idinku soo dhacaysaa su-aal ma idinku soo dhacaysaa su-aashaas maxay tahay waxay noqon kardhaa hee haddii aan idhaahnay kii kawayga la saaray intii caafimaadka qabtayna hee hee intii caafimaadka qabtay hee ha dhaqo kow intii xanuunsanaydna ha u booraysto la istimsaakiina hee ha masaxo sooma korkeeda ha ka masaxdo sooma ahayn sidee loo kala hormarinayaa su-aalaasa imaatay saloo weysaysanaysa see booreysii gormaan la imaanaysaa gormaan la imaanaysaa masixigii qasab caliilkani eh, intii qasla saxiixi goormuu imaanayaa shiikhu taasuu kaaga jawaabaya muxuu ku yidhi qofkii marka dahaarada la imaanaya baa laba qof soomaa qof xadas akbara ku yimi iyo qof xadas asqara ah ku yimi xadaska akbarka buu kugu bilaabay muxuu ku yidhi wakhayir ficilkaa usoo qadaro wakhayir kala dooransii junubankii janaabada qabay khayirhu kala dooransii an yuqadima inuu hormariyo alkasla qubayskii jirkan caafimaadka qabay aw amase yuqadima inuu hormariyo atayamuma masixidii qeybtii xanuunsanayd la masaxiyey qofkan janaabada qaba sidaba jirkiis wuxuu noqday ka cudwin waaxidin baa loola dhaqmaya maxaa loola dhaqmayaa ka cudwin waaxidin baa loola dhaqmaya warkaa ma ku dhacay qof markuu janaaba ku dhacdo ama waxyaabaha xadiska akbarka waajibiya markii layska daahirinayo sidii xal xubin baa jirka laga soo qaadaya marka meeshii laga bilaabo hee waa meesheedii kale warkama ku dhacay gacantaas bay la mid tahay sidii qof dhaqaya hadda xaan ka bilaabay iyo hadda xaan ka bilaabay iyo miyay kala leeda waa maya sheikhu marka wuxuu ku yidhi qofkii janaabada qabay dhaawicuna ku yaalay jirkiisa meel ka midana ay hee ay kabnayd maxaa la samaynayaa waxaa kala daroonsiisaa ama qubayskii inuu hor bilaabo ama tayamumkii tayamumka yuu bedel ka yaabaan idhi ila ninka markuu janaaba ku dhacday jirkiisa meel kasta oo ka mid ah maxaa ku waajibtay in la dhaqaa ku waajibtay intii marka xirnayd oo kabayga la saaray dee lama dhaqi karo marka maxaa u waajibaya iyada tayamum haddii istimsaakii qadla istimsaak la kabayna maxaa imaanaya meeshiina masixid kale soo maa markaas masixid iyo tayamum ba imaanaya haddana waxaan nidhi qofka haddii janaaba ku dhaca jirkiisa waa hal xubin oo kaleeto meeshii laga bilaabaa muhiim maaha kee ka hor bilasha wuxuu kala dowransii hadduu doono tayamumkii marka hore ha u booraystay intii xanuunsanayd dushan aha ka masaxo kadibna qubeyskii jirkii intiisa kala ha dhaqo warkaama ku dhacay amase jirkii intiisa kala ha dhaqo kadibna meeshii xanuunsana hee booraysi hala yimaado dushana ha ka masaxo khiyaarka asagaa iskaleh see buu udhaqayaa dee qofka asaga nin tuura si u socda suu qubaysanaya masale asaga u taallaa qubaysto ama biyaha intuu shiifsa dusha lagaga keeno <laughs> allaahu akbar allaahu aclam soo maa daasana maxaan ka rabnaa inta caafimaadka qabtay inuu dhaqo inta xanuunsanayna uga booraysto waxaase fiican inuu booreysiga dambe horeysiiyo si biyuhu hee ay boorka oga si dhaqaan warkama ku dhacay mhm. kaas wakaa walyo maxaa ku haray kii xadadkii sakiirkaa soo maah xadad asarkii asaga kalcudweysaduu ka cudwin waaxidin maaha wejigu waa xubin gaara gacantu waa gacmuhu waa xubin gaara lugtu waa xubin gaara mas madaxu waa xubin gaara warkama ku dhacay yaa haye maxaa la sameynayaa isaga waatan walyatayamam ha booraysto muxditun kii weysadu ka jabtay iskaleh taas kusoo aruuraysa hadeere ha booraysto id hasala ay xiina hasala id macnaa xiina weeye xiina hasala marka uu dhaqahayo caliilahu meeshii xanuunaysay oo kabnayd uma kadibna kamala ha ku dhammaystira alwuduu'a weysada weysada maxaa arkaanteeda ka mid ahaa arkaanta weysada maxaa ka mid ahaa rugniga ugu dambeeye muxuu ahaa atartiib soo ma ahayn atartiib tartiibkii baa weysada la iska rabaa warka ma ku dhacay yah ninkan haddii gacantii jabnayd gacantiina loo kabay aduu qubeysanayo muxuu khiyaar u leeyahay inuu gacanta inta soo usii qabsado inta kale hee uu dhaqo kadibna gacantii u booraysto amase inuu marka hore booraystay kadibna gacan kadibna inta kale sifacan usii dhaqo soo maahayn hadduu weesaysanayo tartiibku ilaalinaya gacmihii wuu soo dhaqanayaa kafeynkii wuu luqluqanayaa wejigii buu dhaqanayaa waajibka ahaa niyadiinuu la imaanayaa midigtii buu soo dhaqayaa marka uu gacantii xanuunsanada u yimaado yaah walyatayamam marka ha u booraysto iyadii yaa walyatayamam hee ha u booraysto marka iyadii markuu asaga iyada soo gaaro wuxuu khiyaar u leeyahay inteeda caafimaad qabta miyuu marka hore dhaqaa mise hee wuu u booraystaa khiyaarka marka muxuu kusoo aruurayaa ayaduu kusoo aruurayaa keliya markaa ma ku dhacay yaah ayaduu kusoo aruurayaa marka gacantii jabneed soo gaaro waxaan leenahay marka hore gacantaas u boorayso markaa u booraysatid hee inta caafimaad qabtiina dhaq dushana ka masax lugtiina marka madaxiina sii masax markaa lugtiina sii sii dhaq markaa tayamka xagee buu galay dhex buu galay soo maah marka macnuhu waxa weeye booraysiga iyo masaxu haddii la weysaysanayo xubinkii xubinki xanuunsanaa bay ku xiran yihin meeshuu kaga jira weysada warkama ku dhacay lama se horumarin karo macnaha maxaa yeelay dee maxaa se horumaraysaa waktiisaba lama gaarin waktiisaba hee gomaa la booraysa markuu shayga waktiisa gaaray soo maa miya waktiisa la gaarayba maxaa u booraysanaysaa marka waktiisa marka lasoo gaaro hee waa u booraysanaysaanu masaxaysaa kadibna wixii ka dambeeyena asigay ku sixiran yihiin waa sii marka asaga masaxdo u booraysato intii caafimaad qabtina aad dhaqdo ayaa hee ayaa magaras inta kalena sii dhaqaysaa intaasuu sheikhu ku tilmaamo walyatayama ha u boorayso muxditun goormuu booraysanayaa id hasala id waqtiga hasala uu dhaqahayo caliilahu uma kadibna kamala wuu sii dhammaystiranayaa al wuduu'a weysadii buu sii dhammaystiranayaa weeyaan halkaana mas'ale ayuu sheikhu ku dhameeyey muxuu ku dhameeyey mas'aladaas waaya booreysiga maxaa ku taqaanaa xukunkiisa xukunka booreysigu waxa weeye shay waajiba haddii lagu tukado in la cusboonaysiinayo soo maa weesadii marka aad qaybta booreysiga kaga jiray dahaaradii qeybta booreysiga ay soo gashay markaad duur ku tukato oo casarna aa ku tukanayso weesanaysa kaa jabin maxaa xukun ku ah booreysigaa ma soo celinaysaa taasuu shiiku ka jawaabaya muxuu ku yidhi wa in yurid hadduu doonayo qofkii min bacdihi min bacdihi arrinkaas kadib hadduu doonayo fardan farad cusub inuu ku tukado hadduu doonayo wamaa xadatha wal xaalna maa xada maa axdatha uusan weeso jabin hee falyusalliha tukado intayamama haduu ka booraystay can xadain xadad xaggii aw can janaabatin ama janaaba xaggeed halkaanba ku dhacay yaa waaya wa waxaa la yidhi maya yuciidu soo celinayaa muxditun kii weese jabay limaa kii soo celinayaa bacda caliilihi bacda alcaliili intii xanuunsanayd kadib wixii yimaada ayuu soo celinayaa waaya shiikhu wuxuu ku raxima allahu tacaala wa in yurid hadduu doonayo u fiirsa halkaa min bacdihi arrinkaas weesadaa uu tayamumka soo dhexgeliyey gadaasheeda hadduu doonayo fardan farad cusub inuu ku tukado mar hore kusoo tukada mid yaa mar cusub ku tukado hee wamaa axdaa ay walam yuxdithu macnuhu uusanna weese jabinoo weesadii u dhowran tahay caadiga ahayd falyusalli ha tukada idaa tayamama hadduu booraysto in tayamama hadduu booraysto weeye ha tukado can xadatin aw can janaabatin uu ka booraystay macnuhu muxuu yahay macnuhu waxaa weeye adigii gacan baa kuu laabnayd ama lug baa usoo booraystay sooma ahayn casar duur baa ku tukata casarkiina tukata weesadii caadigaad kaama jabin sheikhu wuxuu ku yidhi keliya wuxuu soo celinayaa booraysigii soo celinayaa bis maxay booraysigu muxuu ahaa muxuu awooday booraysigu hal far in lagu tukada dee soomahayn bas faradkan cusub uu tukan doono waa sidii biyaha ku haystay way usii jiraysaa tii booraysiga uu ku booraysayna maadaama ay daciif ahayd hee war labaad booraysi kale hala yimaado laakiinse soo celin mayo waa sidii soo celin mayo dood baa la keenay marka maxaa la yidhi qolaa ah waxay tiraadee markuu borosigi l intaa isku waafaqnaa markii borosigu uu la yimaado hee hee wixii ka dambeeyeyna wuu soo dhaqayaa warkama ku dhacay yah tusaale haddii gacantii aad u booraysato tusaale wey haddaad gacanta u booraysatay oo duuraa ku tukata tusaale ahaan haye casar baa la gaaray weese kaama jabin shiikhu inta hore muxuu xoojiyey booreysigii baa la imaanaysaa bes malatin booreysigii lagihii madaxii masiixidiisi booreysiga ka dambeysay iyo lagihii dhaqidoodii booreysiga ka dambeysay la imaan maysa iyaga o qolaa waxay tidhaahday marba hadduu booreysi la yimi intii dambeysay intii ka dambeysana hee ka kacbee noqotay waa inuu madaxiina soo masaxaa lugihiina dhaqaa intaasshikhu waqiila waxaa layidhi maya yuciidu soo celinayaa muxdithun kii ma garanaysaa eh, cusboonaysiinayey weesada limaa booraysiga cusboonaysiinayey limaa bacda alcaliili kii xanuunsanaa yah wixii ka dambeeyey ayuu soo celinayaa buu ku yidhi laakiin sidii xooga badan waxa weeye waxaa xoog badan shiikhuna uu tilmaamay inuusan soo celinin wixii ka dambeeyey booraysigii keliya uu uu soo celinayo la imaanayo weeyaan maxaa haddii mar waysadu way dhammaystirantay way dhammaystirantay saasoo la soco waaya waman xagga muxuu geliyaa sheikhu faaqidu tahuurayni kii labadii lagu dahaaro qaadan jiray waayeyba laba dahaarada waa labadee yah ciid iyo biyo weeye kii ciidi biyo waaye ka waran dhici ka dhahay jeel baa waa lagu xiray lama sii daynba horaa usoo sheegnay derbigaasi ciiddii kama turjumayo soo maa horaan soo sheegnay derbigaas ciid kama turjumayo ciida la rabaa waa turaaban turaaban baa la rabaa saciidan dayimacaa turaaban daahiran baa laga wadayaa kaas marka biyana waa waayey ciidna waa maxaa laga rabaa qofkaas shiikhu wuxuu ku yidhi raximahullahu tacaala waman midka faqada waayey limaayin biyo waayey wa turaabin ciidna waayey sallaa wuu tukanayaa alfarda faradka tukanayaa faradka ayuu tukanayaa muxuu tukanayaa lixurmati lwaqti buu tukanayaa muxuu tukanayaa lixurmatil waqti waqtigii inuu ilaaliyo uu tukanayaa iyo intaa inuu kari karo in qofku laa yukalifu allahu nafsan ilaa wasaxa weeya iyo intaa inuu kari karo buu tukanayaa ayib waman midka faqada waayey limaayin biyo waayey iyo wa turaabin ciid waayey sallaa wuu tukanayaa alfarda faradkii wuu tukanayaa intaas masalo ma ayib uma kadibna faradkii tukado yani faradkii maxa laga wadaa salaada waqtigeedii ka saari mayo warkaa ma ku dhacay yah salaadda waqtigeedii ka saari mayo waqtigeedii buu salaadii tukanayaa o uma kadibna intaa hadduu labaatan sana isaga jiro saasuu ku wadayaa uma kadibna mahmaa mahmaa wejada goortuu helo min dayni labadaa xaggooda labadaas xaggooda markasta uu helo fardan mid ka mid ah ama ciid buu hela ama biyo hadduu biyo helo marka dee wuu soo celinayaa soo celinayaa salaadii weysasanaya kadibna soo celinayaa hadduu ciid hela ka waran xaytu meel buu ciiddii helay yasqudu uu dhacayo alqadaa'u qallihii bihi ciiddaas lagu qalleeyey yaa halka hadduu ciid ka helo sidaas ciid sidaas hadduu helo fa tajdiidun cusboonaysiin ayaa calayhi korkiisa furida la waajibiyey shiikhu muxuu ku yidhi qofkani xaggaasu isaga xirnaa amase meel buu marayey biyo buu waayey ciiddiina ciid qoyan bay iska noqotayba aan boorba lahaynba warkama ku dhacay yaah ninkaas maxaa ku dhacay xukunkii muxuu qaatay sifadee buu qaatay faaqidu tahuureen buu qaatay xukunkiisii baa lagu sheegay marka wuxuu ku yidhi hadduu labada midtoona waayey faradka ha tukado salaada faradka ha tukado salaadaas faradka ha tukado faradku salaadii faradka ha tukado wey xagga maxaa ku baxay sunna ma tukan karo wax kale lama tukanayo koo dhexdeedana wixii faradaha ku akriyo warkaa muxuu dhacay dhexdeedana hee faatixadii faradkeeda faatixadii faradkeeda kadib akrinaya wax kale kuma daraya wey hadduu janaabo qabay haddii kalena de waa sidiisi soo uruuriya hoos u geli maynee salaadii faradkaed ahaa ha tukado intaa ma tukada salaad faradka kadib hadduu biyo helo dib uu soo celinayaa warkaa ma ku dhacay hadduu biyo helo hee wuu soo celinayaa biyo muusa helina muxuu helay ciid ciiddii baa la kala guray marka meeshaa marka xaydudaasi ciiddii bay ka sheekeynaysaa uma kadibna mahmaa wajada hadduu helo min dayni labadaa xaggooda hadduu helo fardan ay waaxidan weeye mid ka mid a hadduu helo hadduu biyo noqday he eh, maxaa nidhi banaan cad bu maray soo maa soo celiyo maxaa soo haray hadduu ciid noqday xayu meel buu ciid helay baa dhahaysa xaas ka bilaabaysaa xayu meel hadduu ciiddii helo yasqudu uu dhacayo alqadaa'u qallihii bihi ciiddaas uu ku dhacayo haddii lagu booraysto hee fa tajdiidun ayaa calayhi korkiisa furidda la waajibiyey biyo wuu waayey soo maa yaah markuu biyo waayey wuxuu yimi meel buu yimi meel aan biyo owlin meeshaas ambiyaha oyn laba midkood waay marka biyihii xaggaa naga nagaarig biyo waa la waayey hadda maxaa noo furan meel wuxuu yimi ciid taallo oo aan biyo oolin soo maah labaa loo kala qaadayaa meeshaas ciidda uu ka helay haddee tahay buu ku yidhi meel ciiddaa halkaa taalla hadduu ku booraysto ay kaga gudayso oo axkaamtii tayamumka usaa ku qaadan karo oo aan laga rabin inuu soo celiyo ha booraysto kadibna ha tukado warkaama ku dhacay yaah haddii ciidda meesha taalla aysan ka gudi karin hadduu ku booraysto iyada oo mar allaalay mar walba looga baahan yahay inuu soo celiyo horey ha oga socdo xukunkiisa horaa haysto su-aal baan idinka weydiinayaa marka goormee ciiddu ciidda meesha aan ugu imi goorma igaga gudi kartaa tayamumkii oo tayamumkeedu waa ansaxaya oo aan salaad inaan soo celiyo aan laga rabin goormaase layga rabaa inaan salaad soo celiyo doon doonaan ku boorayste haye haye way ka baxa taas maa si kala u dhiga haye meeshan inaan booraysto meeshan uu yimi ciid buu ka helay boor bayba leedahayba sideedaba meeshii ciidda boorka ugu yimi laba xukun midkood baa ka dhalanaysa ciidda inuu ku booraysto kadibna ay waajib ku noqoto inuu soo celiyo iyo ciidda inuu ku booraysto isna waajibka inuu soo celiyo gormay xukunkaas laba xukun gormay imaanayaan haye yah yah haye gabdhaha raggu waa jawaaban ka hayaa fiican haye haye ayib goormaan booreysiga aan booreystay oo ciidda aan ka booreystay boorka laba sideedaba goormaan soo celinaya haddaan ku booreysto meel biyo in laga hela ay badan tahay soo maa soo sheegnay ha shanaan soo tilmaamna haddii qofku magaalowba ka booreystay biyuu waayey wakhtigiina waa baxaya wuu booreystay wuu tukade maxaan leenaha dooraysigaas hee waxaa ka dhex dooraysata meel yanduru cadamul maayi in biyo la waayaa ee dhif tahay saa daraadda soo soo celi soo maa hadduu laakiinse bahgooye busaarada uu marayey oo uu booraysto xagee buu ka booraysta qofkaas meel in biyo laga waayaay ay badan tahay biyo in laga waayaa ay badan tahay soo maa markaas labada xaalaa qaybsamaysa shiikhu wuxuu ku yidhi markii uu ku tukaday faaqidu duhureenka saas oo uu yimi meel ciid leh ciidda laa soo qaybsamaysaa meesha uu ciidda ka helay haddii ay tahay meel biyo laga rajaynayo hadduu ciiddaa ku booraysto markasta maxaa laga rabaa maxaa laga rabaa markaasoo kale buu yidhaahday waxba booreysla aadi mayo maxaa yeelay isla xukunkiisla tegaysaa dee booreys lagama rabo ha iskasoo faaqidu duhureenkiisa isaga sii jiro si uu yuusan yani yuusan u booreysan inuu soo celiyo salaadaas warkama ku dhacay maxaa yeeley taa laftigeeda booreysaya laftiisa maxaa laga sii rabaa hadhowdii ilan biyaa aaga meesha biyaa laga rajeynayaa inuu hee soo celiyo soo maa laakiinse ciiddii u yimi haddii meel bahgooyaaba tahayba aduu booraysto uusan biyaba ka waay biyaba ka helayn soo kama gudeen markaas buu ku yidhi sheikhu raxima tacaala waa inuu booraystaa maadaama uu ciid helay faaqow duhureenkii waa inuu ka baxaa oo ciidda marka ku boroystaa waa inuu salaadiina soo celiya wuxuu ku tukaday warkama ku dhacay intaasuu sheekhu ku yidhi intaas carabi ahaanta u fiirso wuxuu yidhi uma kadibna mahmaa wejida markasta uu helo min daynin labadaa xaggooda fardan ay waaxidan mid ka mid a ah, hadduu helo biyuu hela ka soco ciid buu hela soo maahayn xaytu meel buu ciiddii helay fardigii ciidda ahaa buu meel ka helay meeshu ka hel tilmaanta la fiiri yasqudu uu dhacayo alqadaa'u inuu soo qalleeyo wuxuu ku tukaday de ay ku dhacayso bihi ciiddaas boorays buu ku booraystay marka waa meel uu biyo ka waayey soo maahayn yah markaas fa tajdiidun ayaa calayhi korkiisa furida lagu waajibiye weeyaan maxaa lagu waajibiyey wataas xukunkeedu macnuhu marka faqiiduhurooyinka waa kaa hadduu faqiiduhurooyin qofku yahay waa uu tukanayaa faradkii hadduu hadhow biyo helona wuu soo celinayaa hadduu ciid helo ciiddaasna uu ka helo meel hadduu ku booraysto aan laga rabin inuu soo celiyo uu booraysanayaa hadduu meesha uu ciidda ka hela tahay meel biyo in laga helaayo ay badan tahayna hee booraysan mayo warkama ku dhacay yaah leynkiisa hore faqiiduhurooyinkiisa uu ku tukaday buu isaga haynaya maxaa yeele markaas xaggee isla tegaysaa xagga silsilatiisa ahaa baabulxaydi xayd iyo nifaas istixaadushu waxaan kaga tilmaami doonaa xayd waa waa dhiiga qofta caafimaadka qabta ka imaanaya waa dhiig caafimaad gabdhiin caafimaad qabto tilmaamaya wy macnuhu waaya waqtiga gaarana wuu yimaadaa waa damun damu jibilatin bay dhahaan culamadu maxay dhahaan damu jibilatin damu jibilatin bay dhahaan yacni waa dhiig dabeecaddii gabadha la socda oo caadiyo caafimaad ahaan u imaanaya wuxuu ka imaanayaa min aqsa raximi ilmar'ati bay yidhaahdeen raximka iyo minka qofta dumarkaa ah, halka u shaysa waqtiyo gaarana wuu yimaadaa iskama yimaado waqti kastama yimaado waa xaydka nifaaskana waa dhiiga yimaada cadama faraaqi raximi minkii markii ilmihii kasoo dhammaadeen dhiiggii ka daba yimaada ayaa nifaas la yidhaahdaa istixaadana waa dhiig xanuun oo waa dhiig xanuuna oo ma magaranaysaa xidid furmay ah waay marka labadaas haddaan maxayd beratin nifaasna beratin wixii ka hara baa xayd noqon baa istixaada noqonaya saa la soco shiikhu xaydka buu ku bilaabay muxuu ku yidhi imkaanuhu imkaanul xaydi xaydka suuragelnimadiisu min bacdi tiscin sagaal sano gadaasheed bay ahaatay sagaal sano kadib bay ahaatay qofka dumarka dhiigeedu inuu yimaado min bacdi tiscin bay ahaatay mhm sagaal sano wax ka horeeya hadduu dhiigu ka yimaado dhiig fasaad baa loo ictifaarinaya dhiig xayd loo ictifaari mayo wal aqalu waxaa ugu yar xaydkii yowmun walaylatun habeen iyo maalin baa ugu yar wa akharul lajali muddo inta ugu badan uu socon karo xaydi khamsun waa shan ilaa casharatin loo geeyey shan iyo toban loo geeyey wal sida haalibka ay dumarku u badan yihiinna situn waa lix maalmood socoshadiis wailaa hadduusan lix ahayna sabcun toddoba ayaa tuqaaribu laga egdhoweeyaa weeye toddoba ayaa hee loo dhoweynayaa weeyaan ama tuqaaribu huwa isagu u dhowaanayaa weye wakaa xaggan shiikhu wuxuu noogu sheegay qofta dumarka gorma xayd bilaabanaya marka sagaal sano baa ugu yar maaha qasab maaha sagaalka sano waa meeshuu ka bilaaban karo imaam shaafici nisaa tihaama Eh, sida waxaan laga hadlayo xilliguu bilaamo iyo xadiis caduu sheegay ma jiro laakiin waxaan u ogaaday istiqraac dabagal dumarkii baa la waraystay la baaray kadib baa la soo ogaaday wy macnuu warkaa ma ku dhacay ee eh, wax toos daliil loogu helay heeh maaha marka imaam shaafici nisaau tihaama baa igula igula shisheeyey buu yidhi markaan soo ogaanay gabdhaha xaydka ugu soo hormara ayagaa ugu dhow oo sagaal sana ugu yimaadaa buu tilmaamay marka qoftii sagaal sano wixii ka horreeyay hadduu dhiig ka yimaado maxaan leenaha maahan xayd maaha fasaad buu iska noqonaya waxa dhiigan loo kala guraya waxa weeye qoftii axkaamtii diinta ay ku waajibinaysay baa ku xiran warkaama ku dhacay salaadii baa ku xiran soonkii baa ku xiran marka waa in la kala hubiyaa dhiigan wuxuu yahay dhiiga marka xaydka yoom waliila ugu yar maalin yahay qofta hadduu ka socdo waxaan leenahay dhiigaas xayd buu ahaa ayadoo marka marka dhiigga isku aragto ayay axkaamtu u bilaabanaysaa xaydku hadduu marka yoom weliba uu buuxsado dhiig xayd buu ahaa wixii xukun oo xaggaa ku yimaada dhexdeeda waa laga cafinaya haddii salaad ahayd haddii son ahaydna way qalaynaysaa haddii maalin habeen ka yar uu dhiigu ahaana wixii salaado ay ka tagtay way soo qalaynaysaa warkaama ku dhacay keliya dambiilaysan ku noqonaynin waxaa ugu badan shan iyo toban xaydku hadduu shan iyo toban gaaro gabadhii dumarkaha ah, gabadhii haddii dhiiggii ka soconayo shan iyo toban uu gaaro intaa shan iyo toban ka gaarayo dhiig xayd buu iye xukunkii dhiig xayd buu qaadanayaa hadduu dhaafo marka xayd maaha maxaase ugu badan lix iyo toddoba ah, lix maalmood toddoba maalmood yacni gabadh hadday dhiiggii lix beri hesho labaatan afar beri bay daahir tahay macnuhu hadday toddoba beri heshana labaatan iyo saddex beri bay daahir labadaasaan ku daraynaya adna nifaasi xaydka xaasku kaga baxashiyo iska xakaamtooda iska fududa waa intaas adna nifaasi nifaas waxaa ugu sokeeya ugu yar laxdatun ilbiriqsi marka majatun bay dhahaa hal wax soo booda ama laxdatu ilbiriqsi wax imaan karabaa ugu yar xaydka saa markuu ilmuhu u dhashay dhiig gadaasheeda kasoo dababooda ilmihii gadaashiisa markuu saa usoo baxo dhiig ka yimaada intaasaa ugu yar hadduu ku joogsamo lixdan ayaa aqsaahu ugu badan meeshuu gaaro lixdan baa ugu badan walghaalibu dhexdhexaadkuna arbacuuna weeye afartan afartan ka bax marka khasab maa afartan noqdo gabadh waxaa dhici inuu shan beri dhiigu kuwa socdaba toban beri socdaba afartanku marka khasab maaha gabdhuhu marka inay si u bartaan baa la iska rabaa waxaa dhici karta inuu dhiig waa kawa go-ayo shan iyo iska kaba go-ayo shan daahir iska ahayd oon salaad khatar weyn ayib intaa marka lagu sheegay incabara marka incabara labadaba xaydkii nifaaska laga hadlayaa incabara haduu gudbo dhiigu al akhara intiisii badnayd xaydka maxaa ugu badnaa xaydka maxaa ugu badnaa shan iyo toban beri hadduu gudbo lix toban hadduu gaaro nifaaskii hadduu gudbo maxaa ugu badnaa nifaaska lixdan iyo koo hadduu gaaro wastadaama saana kusii socdo fa mustaxaadatun weeye buu yidhi fahiya ama fahuwa huwa damkaasi mustaxaadatun weeyaan mustaxaada weeye mustaxaadadaasoo xawad koobtay axkaaman axkaan koobtay maxay koobtay mustaxaadadu xawad koobtay hee axkaaman axkaam koobtay oo shan shan baa loo qeybinaya istixaarada insha allahu tacaala hal iyo labaan ka sheegi doonaa kadibna waa ka socon doonaa kitaab caadiya ugu tegi doonaa shan caada u tibaaxaysa hada billahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin